العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نون التوكيد للفعل توكيد بنونين هما كنون يذهبن واقصدنهما يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد الله وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا واشكله قبل مضمر لين بما جانس من تحرك قد علم والمضمر احذفنه إلا الألف وإن يكن في آخر الفعل آلف فاجعله منه رافعا غير الياء الواو ياء كسعين سعيا واحذفه من رافع هاتين وفي واو ويا شكل مجانس قفي نحو شيء يهند بالكسر ويا ومخشو وضم laakiin shadiidatun wa kasruhaa ulif wa alifan zid qablahaa mu'akida ficlan ilaa nunilinaasi usnida waxdif khafiifatan lisaakinin radif wa bacda gayri fadxatin idaa taqif wardud idaa xadaftahaa fi lwaqfi maa min ajlihaa fi lwasli kaana cudima waabdilanna bacda fadxin alifa waqfan kamaa taquulu fii qifanqifaa nuun الtwkiidi haadaa maxaluhumaa wa mabxahuhumaa lilficli ficli ayuu u sugnaaday tawkiidun adkayn binuunayni laba nuun lagu adkeeyo humaa labadaa nuunna ka nuunay idhabanna waqsidan humaa labadooda nuun ayay la mid tahay halkani wuxuu ka bilaabayaa musanifka raxmatullaahi calayhi nuunu tawkiid iyo afcaasha sida loogu adkeeyo tawkiidka nuuntiisa labay u qaybsantaa khafiifa iyo haqiila nuun shidan iyo nuun reeban labadaa ayay u qaybsamaan labadooda midda asalka iyo midda faraca ah mukhtalaf weeye basriyiin waxay leeyihiin khafiifada ayaa asal ah emaya haqiiladaa asal ah khafiifadana farac weeye kuufiyiinna way isdabamarinayaan qolo kalena waxay leeyihiin mid walba goonideeda yay waxay u tahay asal si kastaba ha ahaadaane ficli ayay towkiidiyaan ficli waxaan ahayn in lagu towkiidiyaa ma bannaano labadaa nuun ficli ayay khaas ku yihiin ficli waxaan ahaynna laguma towkiidinayo daruuratu nadmi ayaa waxaa loo maqlay aqaa'ilunna axdiru shuhuuda aqaa'ilunna ismi faacil ayuu ku towkiidiyey daruuratu nadmi weeyaan iyo naadir iyo waxaan eh, qaalib ahayn ficli bay towkiidinayaan khaasna ku yihiin macno ahaan ficliga marka la towkiidiyo nuunta lagu tawkiidiyee khafiifo haddii ay tahay bimahaabati takriiri ficli maratayni ayay ka dhigan tahay ficligoo laba jeer la soo celceliyey oo idribanna haddii aad idriban haddii aad tidho wuxuu la mid yahay idrib idrib adoo dhahay oo kale nuunu tawkiid haqiila haddii aad ku tawkiidisaana ficligiioo saddex jeer aad soo celcelisoo kale ayuu la mid yahay ood isku tawkiidisay macnaha ayay faa'iidaynayaan lilficli ficli ayuu u sugnaaday xasri buu u hormarinayaa khabarka jara majruurka oo ficli waxaan ahayn lama tawkiidinayuu ku wadaa lilficli ficli ayuu u sugnaaday tawkiidun adkayn binuunayni laba nuun lagu adkeeyo humaa labada nuun ka nuunaay idhabanna idhabanna iyo waqsidanhuma labada nuun oo ku jiroo kale weeye idhabanna tagni yahowni tag oo tag oo tag ayay ka dhigan tahay saddex jeer adoo soo celceliyey waqsidan u qasad humaa labadoodii u qasad oo u qasad laba jeer adoo soo celiyay ka dhigan tahay يؤكدان افعل ويفعل آتيا ذا طلب أو شرطا إما تاليا أو مثبتا في قسم مستقبلا وقل بعد ما ولم وبعد الله وغير إما من طوالب الجزاء وآخر المؤكد افتح كبرزا يؤكدان لبضان daa alabin alab miduu saaxiibee xaal uu yahay aw shardan ama shardi xaal uu yahay shardiga oo taaliyan raacaya imaa imaa raacayo aw muhbatan ama mid la sugay xaal uu yahay muhbatka oo fii qasamin dhaar dhexdeed ku sugan muhbatka oo mustaqbalan la qaabilsan yahay wa qalla tawkiid uu yaraaday bacda maa iyo walam iyo wa bacda la iyo wagayri ima imaa waxaan ahayn min tawaalibi iljazaa'i jazaaha kuwii dalbaya xaal uu ka mid yahay waftax aakhira almu'akadi ficliga la tawkiidiye aakhirkii fadxi kabruzan weeye halkani wuxuu ka hadlayaa raxmat raxmatullaahi calayhi wa aakhira almu'akadi iftax kabruzan inta ka hore wuxuu ka hadlayaa ficliga la tawkiidinaya iyo darajooyinka tawkiidka uu leeyahay ficliga nuunta lagu tawkiidinayo iyo darajooyinka towkiidka uu leeyahay ficlu amar iyo ficil mudaaric waxaan ahayn lama tawkiidiyo oo yu'akidaan ifcal wa yafcal sida ayuu u jeedaa ifcalna ficlu amar ayuu ujeedaa jeedaa yafcalna ficli mudaaric ayuu ujeedaa jeedaa ficlu amar iyo ficli mudaaric waxaan ahayn laguma tawkiidiyo horay wuxuu usoo soo sheegay ficli waxaan ahayn lama tawkiidiyo oo asmaa iyo waxyaaba xuruuf iyo lama tawkiidiyo waayahay ficli dhan miyaa la tawkiidiyaa maya maadi lama tawkiidiye amar iyo mudaaric keli ayaa la tawkiidiyaa amaa maadi towkiid kuma bannaan waxaa daruuratu nadmi loo arkay maadiga horta waxaa mutlaqan ah towkiid la'aantii maadinimadiisa hadduu macno ahaan maadi u yahay hadduu mustaqbal u yahay oo adaatu shardi la geliyey hadduuba dalabi yahay oo dalab loo jeedo oo ducaa raximaka allaahu iyo wixii la mid ah sinaba laguma towkiidin karo oo ficli maadinuunu towkiid in la geliyaa laa yajuus wax bannaan ma aha waxaa daruuratu nadmi loo arkay daamana sucdaki low raximta mutayaman lowlaaki lam yakun lisabaabati jaanixan daama oo ficil maadiyo nuun tawkiid geliya daamana ha daa'imo sucduki gabar yahayna liibaantaada ha daa'into low raximti mutayaman in la qafaashaad u naxariisataye daamana daamana ficligaa maadi ayuu nuunu towkiid geliyey waa daruuratu nadbi iyo naadir waxaana sahlayaa ficliga maadi macnihiisa ayaa dalab loola jeedaa oo waa ducaay laakiin waa iska daruuratunadi xataa ducaayi haddii loola jeedo in la tawkiidiya ma ahayn waxay tawkiidanayaan labada nuun ficli mudaaric ee ficlu amar ficlu amar tawkiidka ay tawkiidinayaan labada nuun muطlaqan wey waajibna ma noqdo muxaramna ma noqdo mamnuucna ma noqdo in la tawkiidiyo ficlu amar weligii mamnuuc ma noqdo waayahay waajibna ma noqdo in la tawkiidiyaana waa bannaan tahay inaan la tawkiidiyinna waa bannaan tahay amaa ficli mudaarici nuun in lagu tawkiidiyaa lix qayb ayuu u qaybsamay tawkiidka ficli mudaarici nuunu tawkiid lagu tawkiidiyaa lix qayb ayuu noqonay lixda waa qudarigaa qoraya lixdaana matnigan ayaa laga qaadanaya inta badan lixdaasi waxa weeyaan tawkiidku waajib inuu yahay oo ficliga nuun in lagu tawkiidiyaa waaba waajib waa kow mumtanic inuu yahay inuusan bannaanayn waa labo qariibun bilwaajib inuu yahay waajib maaha laakiin waajibkuu ku dhow yahay kaiir inuu yahay qaliil inuu yahay aqalu min alqaliil inuu yahay lixdaa qayb wey tawkiidka wuxuu waajibayaa ficli mudaaric saddex shardi haddii laga helo in la tawkiidiyo waajib bay noqoni saddexdaa shardi ficliga mudaarici jawaabu lqasam waa inuu dhacaa waa shardi shardi labaad muhbat waa inuu yahy afar shardi ayaa loo shardinaya afar shardi waa in laga helaa jawaabulqasm waa inuu dhaca waa shardi muhbat waa inuu yahay shardi labaad wey macnihiisa mustaqbal waa inuu yahay oo xaalo waa inaan loo wadin shardi saddexaad wey cinda albasriyiin saddexdaa shardi haddii la helo ficliga laam in la geliyaa waajiba mudaarica laamta iyo mudaarica waa inaan la kala faslin oo isku xigaan afar shardi weeye afartaa shardi marka la helo nuunu tawkiid in la geliyaa waajib weeye in laga daayaana ma bannaano afarta shardi aan ku celiyo afarta shardi saddex ka mid ee musanifkaa ah qoray oo saddexda shardi waxaa weeyaan ow qasaman ow muhbatan fii qasamin muhbatan shardi weeye fii qasaminna jawaabu shardi waa inuu jawaabulqasam waa inuu yahay weeyaa shardi labaad weeye mustaqbalanna shardi saddexaad weeyaanoo macnihiisa mustaqbal waa inuu yahay saddexdaa shardi waxaad ku afrayni ficliga ee saddexdaa shardi laga helay laam in la geliyaa waajib ah laamta la gelinaya muwada'atun lilqasam loo yaqaano iyo ficliga waa inaan la kala faslinin miaal aan ku siiyo layadribanna zaydun waay layadribanna zaydun yadribanna jawaab lqasam weeye laamtaabaa daalli u ah oo tusinaysa isla markaa ficliga waa muhbat manfi ma aha macnihiisa mustaqbal ayaa loo jeedaa laamta iyo ficligana lama kala faslinin afartaa shardi marka la helo ficligan inuu tawkiid in la geliya waajib shuruudaa iyadoo la helay ficligaa nuunu tawkiid haddii laga daayo ficligaa manfi weeye nafyi baa u qadaran laazim weeye yacnii saddex afartaa shardi iyadoo la helay in nuunu laga daayo maba dhici karto haddii laga daayo ficliga manfi weeyaanoo nafyi ayaa u qadaran tallaahi taftau tadkuru yuusufa taftau waa ficli mudaaric jawaabulqasm buu dhacaya isla markaana macnihiisa waa mustaqbal shuruudii kale waa la hayaa laamtiina waa laga daayey maca daalika nuunna waa laga daayey nuunu tawkiidkii mar haddii laga daayo ficliga waa manfi ma noqon karayo muxuu ahaa musbat inuu noqdaa dhici mayso hadduu mubat yahay nuun in la geliyaa waajibi lahayd weliba laam loogu daro ayaa waajibi lahayd waayahay waxaa yimid mumtanic ficli jawaabulqasam dhacay saddexdii shardiyoon u shardinay mid haddii laga waayo nuun in lagu tawkiidiya ama bannaano ficliga jawaabulqasam buu yaalla isla markaana saddexdii shardi ayaa mid la waayey manfi buu noqday oo muhbat ma aha oo waxaa tidhi wallaahi laa yadribu zaydun camran laa yadribu ficligaa ma tawkiidin kartid maadaama manfi uu yahay waa yahay maya manfi maahe waa muhbat laakiin waa xaalo mustaqbal ayaan loo jeedin wallaahi yadribu zaydun camran alaana zayd camar hadduu garaacihay isna laamle lama gelin karo waxaa kaloo la gelin karin nuunu tawkiid shardiga saddexaad ficliga waa mustaqbal waana muhbat laamna waa la geliya laakiin laamta iyo ficligaa la kala fasiriya isna lama tawkiidin karo la ilallaahi tuxsharuun oo kale la ilallaahi laamta ku jirtaa laamulqasm wataatun lilqasam tuxsharuuna ficliga iyo laamta ilaada xarfuljarka iyo majruurkeedaa kala fasliya ilallaahi marka ale lama tawkiidin karo shuruudaa haddii la waayo tawkiidka mumtanic ayuu noqonay xaalo labaad wey qariibun bilwaajib baa ku yimid ficliga mudaaric wuxuu ficlu shardi u yahay intii jaazimada ahayd ee labada ficli jasmin jirtay oo maa zaa'ida la daba dhigay in zaa'ida ah E, in waxaan u jeedaa shardiyo laba ficli jasmiso oo maa zaa'ida la daba dhigay imaa weeye ficliga mudaaracee ficlu shardi u noqdaa qariibun bilwaajib nuun in lagu tawkiidiyaa waajibku ku dhow yahay siiba wayhi wuxuu leey waajib wey waxyaabah u waxaa ka mida qur'aanka weligii muusan soo mauusan ku soo aroorin ficli mudaaricoo in shardiyo ah ficlu shardi u ah intana ma ay daba taallo zaa'ida ah oo nuunu tawkiid aan la gelinin qur'aanka kuwa jiro faima tarayinna min albashari axadan fa faima tasqafannahum fi lxarbi fa faima takhaafanna min qowmin khiyaana in shardiya oo maa zaa'ida la daba dhigay ficliga mudaaracee ficlu shardi u noqdaa qariibun bilwaajib nuun in lagu tawkiidiyaa waajibka ayuu ku dhow yahay ee iyadoon aan lagu tawkiidininna waa la arkay waase yaryahay waa yahay waa xaalad saddexaad waajib iyo mumtanicii qariibun bilwaajib kaiir ayaa yimi ficliga mudaaric talabi haddii uu noqdo laa naahiyaa ku jirta laamulamar ayaa ku jirta ducaa'i weeye taraji weeye ficliga mudaaric marba haddii uu noqdo talabi in la tawkiidiyaa way fara badan tahay in laga daayana waa dhici karta oo waxaa tii ficligii mudaaric liyadrib zaydun camrun meeshii ahayd oo laamta laamulamar weeye liyadribanna zaydun camru inaad tidhahdo waa kuu bannaan laa tadrib zaydan meesha ad dhihi lahay laa tadribanna zaydan inaad tidhahdo waa kuu bannaantahay mar hadduu ficliga dalabi noqdo ficliga mudaaric tawkiidka kaiir weeye aad buu u fara badan yahay xaalad afraad wey qaliil baa ku yimid tawkiid yar maa zaa'ida ah ficliga mudaaric maa zaa'idaa ka horraysa e, e, ama laa naafiyaa ka horraysa in la tawkiidiyaa waa qaliil in la tawkiida way dhici karta inaan la tawkiidin ayaase badan oo tawkiidku qaliil weeyaanoo waa yaryahay bicayni maa arayanaka ayaa maal carab ah bicayni ma cayni mudaaf wey bicaynin jaraa majruur wey maadana zaa'ida weeye arayanaka ayuu tawkiidiyey nunu tawkiida ayuu geliyey ficliga mudaaric maa zaa'ida gadaasheeda bicayni maa il ayaan arayanaka niyo kugu arkaa wey ruuxa wax kaa qarinayo waxa uu kaa qarinayana aad og tahay ayaa lagu mahmaaha waa ku arkaan yaho ildhabaan kugu arkaa waayahay laa naafiyana waa sidoo kale gadaasheeda mudaarica in la tawkiidiyaa qaliil weeye oo waxaa lagu miisaaliyaa waataquu fitnatan laa tusiibanna aladiina oo laada naafiya lagu waayahay aqallu min alqaliil kaa yar mid kaba sii yar laba mawduc weeyaanoo lam naafiye gadaasheeda ficli mudaaric in la tawkiidiyo lam yadrib meeshii ahayd lam yadribanna in la yidhaahdo aqal wey aad buu u yar yahay waxaa la mid a ah adawaatu shardigii labada ficli jasminayey xataa in ku dar maa zaa'ida mar haddayan inta wadanin iyo adawaatu shardigii kaloo dhan ficlu shardigooda in la tawkiidiyaa qaliil wey adawaatu shardigii labada ficli jasminayey oo man iyo maa iyo ayun iyo xayu maa iyo waxyaabaha lahaa ficlu shardigooda in la tawkiidiyaa waa qaliil waxaa la mida in shardiyaa oo maa zaa'ida aan la daba dhigin in shardiyaa maa zaa'ida haddii la daba dhigo qariibun bilwaajib buu ahaa in shardiyo maa zaa'ida aan la daba dhigin iyo adawaati shardigii kaloo dhan in la tawkiidiyaa ficlu shardigooda waa aqalu min alqaliili lixdaa qayb ayuu u qaybsamaa intaasi waa inta waa arrin iska sahlan waayahay wa aakhira almu'akad iftax kabruzan laga bilaabo ilaa walam taqac khafiifatun bacda alif laakin shadiidatun wa kasruhaa alif wa alifan zid qablahaa mu'akidan ficlan ilaa nulil inaasi ukida halkaa laga gaaro wuxuu ka hadlayaa musanifka qaacida nuunu tawkiidka uu leeyahay oo ilaa xad u xoogaa ah waayahay lana fahmi karo ma sii dhib badna laakiin waxay u baahan tahay u fiirsi dhab ah qaacidadaasina laba qeyb ayay u qaybsantaa qayb waxaa looga hadlaa ficliga mudaaric dabayaaqadii xarakada la saarayo ficliga mudaaricaynuunu tawkiidka lagu akiday dabayaaqadiisa xarakada la saarayo waa laga hadli qayb labaadna waxaa looga hadli ficligaa mudaaricee nuunu tawkiidka loo dambaysiiyey tacliil in la geliya in la cillaynayo oo tacliil uu gelayo inuusan gelaynin labadaa qeyb ayaa looga hadlaa waxaana laga bilaabayaa qaacidada marka adan adini afcaasha la tawkiidiyo ayaa dib ugu noqoni afcaashu saddex bay ahayd maadi iyo mudaaric iyo amar maadina ma tawkiidiya xagga u dhig ficliga la tawkiidiyaa waa mudaaric ama waa amar labadaa mid un wey waa yahay ficliga maadi ficliga mudaaric iyo ficlu amar mid walba afar suuraa ka suurowda afarta ka suurowda waxa weeyaan ficliga mudaaric saxiix inuu yahay muctalun bilwaawi inuu yahay muctalun bilyaayi inuu yahay muctalun bilalifi inuu yahay afartaa xaala midun wey waa yahay mudaaricay afartaa ka suurowdaa amarkana afartaa ayaa ka suurowda afar iyo afar haddii la isku daro sideed waay ficliga mudaaric iyo ficlu amarka qismada caqliyada ah marfuucooda waxay ka keeni karta ilaa ficliga marfuuc buu u baahan yahay faacil iyo naa'ibuulfaacil midun marfuucooda waxay ka keeni kartaa lix suura lixdaasina waxa weeye ismi daahira inay rafciyaan damiir mustatira inay rafciyaan alifulinayn inay rafciyaan waawuljamaaca inay rafciyaan yaa'ulmu'anasati almukhaatabati inay rafciyaan nuunu niswa inay rafciyaan lixdaas suura ayaa ka imaanay afcaashiina waxaa ka timid ee garo sideed waayo amarkaa afar baa ka timid mudaaricana afaraa ka timid saxiix soo maahan waa la fahmaya sideeddii afcaasha lixdan marfuuca ku dhufo sideed lix haddii lagu dhufto meekay noqoni afartan iyo waxay noqoni sideed suura waay may waxay noqoni afartan iyo sideed soo maaha suuray noqoni sax afartan iyo sideed suura waxaad ku dhufani nuunu tawkiidkoo laba u qaybsantay khafiifa iyo haqiila ku dhufo sagaashan iyo waxay isku taagi lix suura lix iyo sagaashan suuray noqon lix iyo sagaashankaa suura qaabka loo soo saaraya ma dhib badna waayo ficliga ficlu amar iyo ficli mudaaric mid walba afar suuraa ka suuroobiyo ficliga waa saxiix ama waa muctalun bilalif ama waa muctalun bilwow ama waa muctalun bilyaa ficliga mudaaric afartaasaa ka imaani amarkana afartaasaa ka imaani afar iyo afar haddii la isku daro sideed ma tahay labadii nuunba ku dhufo meel ka sahlanba ka bilow hee toban iyo lix bay noqoni toban iyo lix marka ay noqoto marfuuca ay rafcinayaan toban iyo lixdaas mid walba marfuuc wuxuu u qaadan karayaa qismada caqliyada ah wuxuu marfuuc u qaadan karayaa lix shay mid un ismi daahira damiir mustatira alif اlاثnain waaw اljamaaca yaa lmu'anasati اlmukhaadaba nuunu niswa lixdaa mid unbuu rafcinaya hee lixdaas waxaad ku dhufanay lix iyo tobankii sagaal iyo soddon suura waxay noqona lix iyo sagaashan suura lix iyo sagaashankaa suura ayaa waxay u qaybsamayaan saddex qayb mutacadir mumtanic saxiix ayay u qaybsamayaan mutacadir waa waxaan carabiba ku suuroobaynin mumtanicna baabu nuunu tawkiid ayuu ku mancoon yahay carabiga kale waa ka suuroobi saxiixna nuunu tawkiid iyo keyrba wuu ka suuroobi mutaadir mumtanic saxiix mutaadir iyo mumtanic waa la kala garanayaa soo maaha mutaadir waa waxaan carabi ba ku suuroobayni mumtanicna nunu tawkiid ayuu ku mancoon yahay carabiyada kale waa lagu arki karaa saxiixna nunu tawkiid iyo carabiyada kale labada waa ku suuroobaya mutacadirka waa siddeed suura mumtanicana waa lix iyo toban suura saxiixana waa toddobaatan iyo laba suura intaasay sideedda suura dee abaaba garan karaya ficlu amar ismi daahiri inuu rafciyo wax suuroobi kara ma tahay baabu nuunu tawkiid kuma suuroobayso carabiyada kalena kuma suuroobayso ficlu amarkuna ficlu amar keligiisaa afar suuro ayaa iska lahaa soo maahi saxiix inuu yahay inuu alif ku jiran yahay waaw inuu ku jiran yahay ya inuu ku jiran yahay afar ma tahay afartaa labadii nuun ku dhufo sideed soo maaha sideeddaa ismi daahirba rafcin karto oo waa mutacadil oo carabiba laguma arki karo arrin sahlan soo maahan xagga u lix iyo tobanna mumtanic weeyaano waay ku waxay ka mancoon tahay baabu nuuni tawkiid carabiyada kale way ku suuroobi karta lix iyo tobankaasi waxay ka imaani oo wax sahlan ayaguna waxaa jiraayo musanifku uu soo wadaa walam taqac khafiifatun bacda alif ficliga alif rafciyo nunu tawkiid khafiifa laguma akidi karo oo alif gadaasheeda khafiifo ma dhici karto yadribaani soo maahan he nunu tawkiid khafiif haddaad keento iltiqaau saakineynkaa lama ogola taqiile inaad keentaa laazime marba nunu tawkiid haddii aad ku akiday ficli rafciye alifulinayn yadribaan walaa tatabicaanni waa inay arrinta noqotaa waxaa kaleu keeni doonaa walifan zid qablahaa muakidan ficlan ilaa nuunilinaasi usnida ficli nuunu tawkiid nuunu niswa hadduu rafciyo yadribna soo maaha yadribna ficligaanuunu niswada rafciyey nuunu tawkiid inaad ku akido haddii aad doonto waxaa laazima ah nuunu niswahan alif ku taag nuunu niswa inaad alif ku taagtaa waajibi kadib aad nuunu tawkiidkii ka dambaysiiso yadribnaani dhe horta yadribnaa alif ku taag nuunu nuunu niswa kadibna nuunu tawkiidkii dabadhig nuunu tawkiidkana alif baa ka horraysa soo maahan walam taqac khafiifatu bacda alif buu soo gelaya yadribnaani inaad tidhaahdaa waajiba ah. macnihii wuxuu noqonayaa ficli rafciyey alifulinayn ama nuununiswa rafciyey nuunu tawkiid khafiifaha laguma akidi karo lix iyo toban suuraana ka soo bixi ficli alifulinayn rafciyey ama nuununiswa rafciyey nuunu tawkiid khafiifa ah laguma akidi karo waxaa lagu akidi karaa oo keli ah nuunu tawkiid haqiila lix iyo tobanka suura siday usoo bixi ficlu amar alif الاثنain rafciye ficlu amar markaa idhaahdo meeqaa ficliya oo soo geli afar صaxiix iyo muctalun biاlf muctalun bilwaaw muctalun bilya afar soo maaha iyo ficli mudaaric oo alif الاثنain rafciye asna meeqaa waay afar soo ma aha ee afar iyo afar isku dar alif الاثنain iyo nuunu niswa haddii sideeddaa ficli ay rafciyaan alif الاثنain iyo nuunu niswa ku dhufo sideeddii lix iyo toban ma tahay nuunu tawkiidku khafiifo ma noqon karto lix iyo tobankaas lix iyo tobankaa nuunu tawkiidku khafiifo ma noqon karto waa soo qorayo waa sahlanaanayaan insha allahu tacaala markaad fiirisaan waa lix iyo toban mumtanica iyo sideed mutacadira ah, markaad isku darto maxay noqonayaan afar iyo labaatan soo maaha afar iyo labaatan lix iyo soddon ka go lix iyo sagaashan ka toddobaatan iyo laba suuraa soo hadheen toddobaatan iyo labadaa suura saxiixa weeye toddobaatan iyo labadaa suure ee saxiixa ah ayaa laba jeer la qaybini mar waxaa loo qaybinayaa toddobaatan iyo labadaa suure ee saxiixa ah ficligan unu tawkiidka lagu akiday mudaaric iyo amar midkuu doonaaba ha noqdee aakhirkiisa xarakadee la saari waa qeyb laga hadlayo mar labaadna waxaa laga hadlayaa toddobaatan iyo labadaa suura amar iyo mudaaric midkuu doonaaba ha noqdee aakhirka tacliil ma gelayaa oo ma la cilaynayaa se la cilayni maayo yacnii aakhirka mar waa la xadfi mar waa la qalbini mar aakhirka iyo marfuuciyaaba la isla xadfi kolba sibaa la yeelayaa aakhir marna waxbaba geli maayoe saxiix buu iska ahaaniyo lagala taaban maayo aakhir saxiix soo ma ahan yacni tacliil ama tacliilin la'aan aakhirka waxa lagu samaynayo yaa mar loo qaybini tacliil iyo tacliilin la'aan shan qeyb ayuu ugu qaybsami beriyuu noqonayaa insha allahu tacaala qaybtaasi <laughs> qaybta sahlan aan soo horumarinaynaa waxaan ka hadlaynaa aakhirka xarakada la saarayo aakhirka laba iyo toddobaatankaa suura oo mudaaric iyo amar ka timi nunu towkiidna la geliyey aakhirka xarakadee la saari saddex qeyb ayuu u qeybsamaya aakhirka qaar aakhirka waa la fadxini qaarna xaraka mujaanis ayaa la saari qaarna waa la sukuunini saddexdaa qeyb ayuu u qaybsamaya saddexdaba wax sahlan wey ma sii dhib badna qaar aakhirka waa la fadxini oo aakhirka fatxaa lagu binayni wa aakhira almu'akad iftax kabrusan waa tan uu ku leeyahay afar iyo labaatan suuro wey afar iyo labaatan jeer aakhirka waa la fadxini afar iyo labaatanka jeerna oo aakhir almu'akad iftax ka brusanay soo geli waayahay afar iyo labaatanka waa sahlan tahay ficlu amar iyo ficlu mudaaric meekhay noqdeen sideed ha garan waayina weligii ficlu amar iyo ficli mudaaric ayaa waxay rafciyeen damiir mustatir ah sideed soo ma haysaan labadii nuun ku dhufo lix iyo tobanka aakhirka waa la fadxini war kale ma jiro damiir mustatire baban hadday rafciyeen ficli mudaaric amar xagga iiga tug ficli mudaaric meekuu noqday yaa ismi daahiray rafciyey amar ismi daahir ma rafcin kara waa kaa niray ficil mudaaric ayaa ismi daahiray rafciyey sidee afartiisii suura labadii nuun ku dhufo sideedee lix iyo toban ugee afar iyo labaatankaa suura wa aakhir almu'akad iftax kabrusan ayay soo gashay waa la fadxinay aakhir saxiix soo ma ahan waa yahay qaarna aakhirka xaraka mujaanis ayaa la saari xaraka mujaanisa waxaa loo jeedaa marfuuca uu rafcinaya ficligan xaraka u jinsiyowdo marfuuca wuxuu noqonayaa alifulinayn ama waawuljamaca ama yaa lmu'anasati almukhaadaba waawuljamaca hadduu rafciyo aakhirka damaa la saari yaa lmu'anasati almukhaadaba haddii uu rafciyo aakhirka kasaraa la saari alif hadduu rafciyaana aakhirka fatxaa la saari xaraka mujaanis ayaa la saari washkulhu qabla mudmarin laynin bimaa jaanasa min taxarukin qad culimada meesha uu ka hadlayo saxiix soo maaha xaraka mujaanis waxaa la saari afartan suura afartan jeer ayaa xaraka mujaanis la saari afartankaana waa sahlantahay wax dhib badan maaha ficliga mudaaric iyo amar meekay isku noqdeen sideeddaa ficli ayaa waxay rafciyeen waaw ljamaaca ama yaau lmu'anasati اlmukhaadaba waaw ljamaaca alif ka reeb waaw ljamaaca ama yaau lmu'anasati lmukhaadaba ay rafciyeen hee sideed labadaa ku dhufo labadii nuun ku dhufo nuunta khafiife iyo haqiila soddon iyo labadhi soddon iyo labadaas suura aakhirka xaraka mujaanis ayaa la saari oo marfuuca hadduu wow yahayna damaa la saaray aakhir marfuuca hadduu ya yahayna kasraa la saaray soddon iyo laba suura ma haysaa ficliga amar iyo mudaaric midkuu doonaa ha noqdo waa meeqa sideed ma haysaa ayaa waxay rafciyeen alifuulinain nuunta khafiifa waaa haqiila waxaan ahayn noqon mayso sideeddii keli waaye iyagu badan maayaan sideeddii hee laba iyo soddonkii ugeey afartan suura ma tahay afartankaa suurana aakhirka waxaa la saarayaa xaraka mujaanisa aan ku celiyo afartanka wax saalan wey way qoran yihiin insha allahu tacala wiidii fududaan doona afartankaa suura eh. faxfad wacil qawla kamaa wacaytu muu ahaa kii u dhihi jiray mulxid hor sidaa anigu u xifdiya ba <laughs> idinka wa xifdiya wacil qawla kamaa wacaytu waay wax sahlan wey waa yahay eh, afartanka suura aan idinkugu celiyo afartanka suuraba waxay ka imaanayaan afartanka suura ee xaraka mujaanis ee la saaraya aakhirka ficliga amar iyo mudaaric midkuu doonaaba ha noqday wuxuu rafcinayaa waaw ljamaaca ya ayuu rafcinhay saxiix soo maaha haddaba waaw marka uu rafciyo ficliga ama ama ya uu rafciyo nuunta haqiilana way noqon karta khafiifana way noqon karta alif se marka ay rafciyaan nuunta waa haqiilo oo keli a ah khafiifa ma noqonayso saxiix soo maaha marka waaw ama ya ulmanasati ficli markay wada rafciyaan sideedda ficli waa naqaanaan u malaynaya amarkii way afar ka timid iyo mudaaric way afar ka timid sideeddaa ficli waawuljamaaca haddii ay rafciyaan ama yaau lmu'anasati almukhaadabati ay rafciyaan hee sideedaasoo waawuljamaaca rafcisa iyo sideedaasoo yaa laba sideedaas isku dar lix iyo toban bay noqdeen nuuntii khafiifo ama haqiila ku dhufo soddon iyo laba suura xarake mujaanis iyo lasaariyo damo ama kasre ah waa yahay ficligii mudaaric ama ficlu amar meekay noqdeen sideeddaas alifulisnayn rafciye nuuntana taqiilo waxaan ahayn ma noqonayso sideeddaa badan maayaan ayagu xamra waxaa laga sheegaya waagii la isdhici jira kuma dhahaya warkii tii badan jirtay keenkulaha doofaray ku wadaan <laughs> marka ay dhacaya mar rabno lacag soomaaliya tii fara badan jirtay dolar ma yaqaanaan marka lacag soomaali ahaan waaye muxuu ahaa alifulitnayn markuu rafciyo ma badanaya isag sideeddiisi waaye sideeddii waxaad ku dari laba iyo soddonood hayse afartan ma tahay afartankaa suura xaraka mujaanisaa la saari soo dhag maahan xagga u dhig waxaa kuu yimi qaybtii saddexaad ay ugu dambaysay ahayd aakhirka waa la sukuunini sideed suura keli waa aakhirka waa la sukuunini ee aakhir waa la sukuunini hadday dhegtaada ku dhacdo ficliga wuxuu rafcinaya nuunu niswo waayo wax kale maaha ilaa ficli mudaaricoo aakhirkii la sukuuninayo marfuucuu rafciye dartiina loo sukuuninayaa nuununisun buu ahaa soo maaha amarna waa la mid haddaba ficliga amar iyo mudaaric isku dar meeqay noqdeen sideeddaasaa niswa rafciye ayaguna badan maayaan lacag soomaalika soo qaad ee sideeddaasa waxay rafciyeen nuununiswa nunu tawkiidka taqiila waxaan ahayn noqon mayso waa annagii annagiinire sideeddaas suurana aakhirka sukuun ayaa la saaray toddobaatan iyo laba suuraad haysataan haddeer waayo guryihiinna la-aada ah oo dhib badanaa yu-akidaani way tawkiidinayaan ifcal wayafcalu ifcal oo ficlu amarah iyo wayafcalu oo mudaaricah haddaba ifcal oo ficlu amar ah tawkiidkiisa waajibna ma noqdo muxaramna ma noqdo weligii waa jaa'is mudaarici baa qeybsamaayo lix qeybs lix qeyb ayuu u qaybsamaa lixda qayb shan ka miduu ishaarayaa musanifku aatiyan xaluu imaanaya ficliga mudaaracee yafcalu daa alabin alab mid u saaxiiba xaal uu yahay ow shardan ama shardi xaal uu yahay shardiga oo taaliyan raacaya imaa imaa raacayo daa alabin waa muxuu ahaa kaiir weeye tawkiidkiisa waa fara yahay ow shardan imaa taaliyanna qariibun bilwaajib weeye ow shardan shardiga oo taaliyan raacay ima imaa wuxuu u jeedaa in shardiyo maa zaa'ida la daba qariibun bilwaajib weeye tawkiidku ow muhbatan ama muhbat xaal uu yahay mid la sugay muhbatka oo fii qasamin qasam ku sugan oo jawaabulqasama muhbatka oo mustaqbalan la qaabilsan yahay waajibkii weeye kanna laakiin hal shardi buu ka tegey oo saddexdan shardi marka la helo muhbatnimo iyo qasam uu ku sugan yahay iyo mustaqbalnimo laam in la geliyaa ficliga waajiba ficliga iyo laamta waa inaan la kala faslinoo le ilallaahi tuxsharun waa inuusan noqonin qalada inta ka dambaysa wuxuu isku daray qaliilkii iyo aqalkii yuu isku daray waqalla tawkiidkii wuu yaraaday bacda maa walam wa bacda laa wagayri ima min awaalib iljaza afar weeye afartaasaa labalaba u qaybsamaya iskubana xigaan maa maada zaa'iduu ujeedaa maa zaa'idoon in shardiya laga hormarinin iyo laa naafiye ah labadaa gadaashooda tawkiidkooda qaliil weeye waa yaryahay waa yahay lam naafiye ah iyo adawaatu shardi oo in maa lagu tawkiidiye aan ahaynna aqal weeyaanoo aad buu u yaryahay waqalla tawkiidkii wuu yaraaday bacda ma maa zaa'ida gadaasheeda yaxsabuhu ljaahilu maa lam yaclama shaykhan calaa kursiyihi mucamaman ayaa baytu shaacira ee wuxuu tilmaamayaa buur roob intuu ku da dhexda roobku ugu hayo inta hore inta horena ubaxa timihii ay u cad yihiin ama dhiil inta neef lagu lishay abuurtii ay ka taagantahay xoor halkaa taagan yaho markaasuu wuxuu leeya yaxsabuhu wuxuu u malaynaya aljaahilu ninka aan ka warqabin maa lam yaclama haddaan loo sheegin uusan ogaanin shaykhan oday ayuu u malayni kulaha calaa kursiyihi kursigiisi ku fadhiya mucamaman cimaamadana lagu xir cimaamad cada madax loogu xira guudaa kulahaa marka maxalushaahidka waxa weeyaan maa lam yaclaman lam naafiye ayuu yaclama ficliga mudaaric nuunu tawkiid geliyey aqal weeyaanoo aad buu u yaryahay waqalla ugu yaraaday tawkiidka bacda lam iyo wma maada naafiye bacda ma maada zaa'idada iyo lamtii naafiyada ahayd iyo wa bacda laa naafiye gadaasheeda iyo wagayri ima ima gadaasheeda wagayri ima imaa waxaan ahayn gadaashi min tawaalibi ljazaa'i jazaha kuwii dalbaya xaaluu ka mid yahay wa aakhira almu'akadi waftax fadxin iyohowni aakhira almu'akadi kan la tawkiidinaya aakhirkiisa fadxi kabruzan weeye afar iyo labaatan suuro la fadxinaya aakhirka weeye waa ficligii sideeddiisii oo la isku daray oo damiir mustatir e rafciyey sideeddii ficligoo damiir mustatir e rafciyey soo sideed maaha labadii nuun ku dhufohe lix iyo toban ficli mudaaricoo ismi daahiri rafciya afar buu ayuu noqonayaa soo maaha labadii nuun ku dhufo sideed he sideeddii lix iyo toban haddii loo geeya afar iyo labaatan weeye wa aakhira almu'akadi iftitax mu'akadka aakhirkiisa fadxi kabru zan weeye wallahu aclam wsala allah wsala